bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsali allahuma wslm cla nabiyina mxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd maanta oo ay taariikhda ay tahay bisha ramadaan afarteedii kun afar boqol iyo soddon iyo labadii hijiriga taariikhda milaadiguna ay tahay ayaduna afartii bisha agast labada kun iyo kow iyo tobanka ayaan insha allahu tacaala waxaan jecel lahay inaan meeshan ka bilowno kitaabka loo yaqaano ictiqaad ahli sunna ama ictiqaad assunna oo uu leeyahay alimaam alxaafid abu bakr axmed ibn ibrahim alismaaciili aljurjani kitaabkan oo ka mid ah kutubta ay qoreen culimmadii sunnada raximahum allahu jamiican kitaab mukhtasar oo gaaban weeye laakiin macaanidiisu aada u ballaadhan tahay masaa-isha uu imaamku meesha ku qoray imaamka kitaabka iska leh saan u sheegnayba waa imaam ka mid a a'immadii xadiidka iyo fiqiga iyo culumtoo dhan waxaa la yidhahdaa shaykhu lislaam abubakr axmed ibn ibraahim ibn ismaaciil ibn cabaas aljurjaani alismaaciili madhabkiisa fiqhiga wuxuu ahaa shaaficiyu lmadhab bal waxaa la yidhaahdaa kaana shaykha ashaaficiyati fi zamanihi wakhtigiisii shaaficiyada isagaa sheekhu ahaa baa la yidhaha madhabkiisa xagga ictiqaadkuna sida kitaabkiisanba uu ku caddaynayo waa madhabkii salafka iyo asxaabu ulxadiid oo saxaabadii iyo taabiciintii iyo ardadoodii madhabkii laga dhexlay wey saas daraaddeed baa alxaafid ibnu kathiir caleyh raxmat ullah wuxuu yidhi markuu u tarjamaynayey ama uu ka hadlayay xaafidka iskale kitaabka wuxuu yidhi sannafa fa afaada wa ajaada wa axsana alintiqaada walictiqaad kutub buu alifay buuhi wuuna faa'iideeyey wuuna hagaajiyey naqdinta iyo radintana waa hagaajiyey ictiqaadkiisiina waa hagaagsanaa buuhi markhaati ma doonto waaye ictiqaadkiisu inuu sidaa ahaa oo kitaabkiisana ku cad gadaashiisa a'immadii sunnadae timidna in badan oo ka mid ah ayaa kitaabkiisa cuskaday oo wax ka soo guuriyey sida abu cuhmaan ismaaciil bin cabdiraxmaan isaabuuni kitaabkiisii caqiidatu salaf asxaabi alxadiid oon hadda ka hor akhrinay dhowr beelood buu ka soo guuriyey risaaladan hadalla ku yaalla oo tabcan ismaaciili baa ka horreeyey mu'alifka kitaabkan iska ayaa ka horreeyey oo mu'alifkan abubakar ismaaciili taqriiban dhalashadiisa waxay ahayd laba boqol iyo toddobaatan iyo toddobadii hijiriga wuxuuna geeriyooday saddex wuxuu ku tirsan yahay culimmada saddexdii qarnigii hore qeyb ka gashay qarnigii afraadna ay noloshiisu waxaan dhihi lahaa ha afraadna ay noloshiisu u badnayd marka wuxuu soo gaadhay rag badan oo a'imadii sunnada ka mid a ayib imaamkaas marka madhabkiisa caqadiguna ama ictiqaadkuna waa sidaa ka fiqhiguna sidaasuu ahaa imaam jaliil abuu ahaa alxaakim inaysaburi abu cabdillaahi ibn lbayic wuxuu leeyahay wuxuu ahaa kaana waaxida casrihi buuhi wa shaykha almuxadisiina walfuqahaa yani muxadisiinta iyo fuqahadaba sheekhooduu ah wa ajallahum fi alri'aasati walmuru'ati waasakhaa ninka ugu weyn buu ahaa xagga madaxnimada muru'ada iyo deeqsinimadaba walaa khilaafa bayna alculamaa min alfariiqayni wa cuqalaa'ihim fii abi bakrin culimmada iskumay khilaafsana buu ihi labadooda kooxoodba iyo intooda caqliga leh abubakr ismaaciili nin laysku khilaafsan yahay ma aha buleh ayb wuxuu dhintay wakhtiga aan soo sheegnay kutub badanna waa ka tegey iyo khidmo badan oo islaamka u qabtay imaamkaas abubakr ismaaciili oo kutub ilaa dhowr ah oo ugu wen yahay kitaabka caankee loo yaqaano almustakhraj calaa saxiixi lbukhaari yacni waxa weeyaan axaadiistii bukhaari buu ku qoray laakiin bukhaari ma marayo ee bukhaari wuxuu kula kulmayaa ama sheekhiisa ama sheekha sheekhiisa bay bukhaari isugu imaanayaan laakiin bukhaari wuu ka leexanaya inta badan fawaa'id aad u fara badanna waa leeyahay kitaabkiisa mukhraj mustakhrajka ah waxaana lagu tiriyaa kutub sixaax baa lagu tiriyaa mustakhraj alismaaciili waa kitaabka ugu caansan kutubtiisa wa waxaa kale uu leeyahay almadhal ilaa saxiixi lbukhaarina wuu leeyahay oo ictiraadaad iyo ajwibo badan leh kutub aad u fara badan buu leeyahay oo aan la koobi karaynin oo ay ka mid tahay risaaladani ayib risaaladan marka wuxuu u alifay baa la yidhaahdaa oo uu diray eh, magaalo dad degan oo magaalo la yidhahdo jaylaan qolo deganayd ayuu u diray risaalo kale oo uu u diray baa jira ilaa ahli jabal sida ibnu rajab uu sheegayo marka ma isku mid baa mise labada risaalo mise way kala duwan yihiin ayaa waxay tahay masale ay culimmadu ku kala aragti bedelan yihiin imaamka kitaabka iskale marka waa imaamkaas kitaabkiisuna waa kitaab mukhtasar ah aadna waa looga soo guuriyaa a'imadii ka dambaysay way ka soo guuriyaan sida laalakayi oo kale muxuu ahaayey kitaabkiisa sharxu ictiqaadi ahlusunna waljamaca iyo khatiibu lbaqhdaadi iyo abu cumaan isaabuni iyo raggii ka dambeeyey aad waxa uga soo guuriyay sidoo kale shaykhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah iyo ibnuulqayim culimmadii sunnada ka dambeysay badankood risaaladan yarta ah way ictimaadaan wax badan bay ka soo guuriyeen oo ka mid ah ictiqaadkii ahlu sunnaha kitaabku marka magacaasuu leeyahay ictiqaadu lismaaciilina waa la dhahaa sidaana kutubta qaarkood baa ku sheegtay ictiqaadu sunnana waa sheegaa ictiqaadu ahli sunnana waa lagu sheegay kullise waa hal kitaab wey imaamku marka wuxuu yidhi iclamuu raximana allah wa iyaakum waxaad ogaataan dabcan dadkii uu la hadlayay uu dirahay risaalada ayaa khitaabku ku socda iclamuu ogaada raximana allahu allaha noo naxariisto idinka iyo wa iyaakum annagaba eh allah inoo wada naxariistee waxaad ogaataan anna madhaba ahli alxadiid ahlulxadiidka madhabkoodu iyo jidkay mareeni ahlisunnati ahaa waljamaaca waxa weeyaan aliqraaru biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi waxa uu kitaabku meeshaa inoogu sheegay muqadimadaa ama hordhaca wuxuu ku tilmaamay madhabka ama dariiqan uu doonayo inuu qeexo waa kii ay mareen ahlulxadiidka isla iyagaas ahlulxadiidka oo haddana ahlusunna waljamaaca ah labadaa magac ahlusunna waljamaaca iyo ahlulxadiid ama asxaabu lxadiid iyo salaf waa macaani isku mid ah waa magacyo hal qolo la yidhaahdo waay qolada la yidhaahdana waa qoladii saxaabadii iyo taabiciintii iyo quruuntii nebigu ammaanay sal alla alay wasalam dadkii kitaabka alle iyo sunnada nebiga raacsanaa qolyahaasaa magaca iska leh magacyadaasina kulli waa asmaa mutaraadif ah min xaysu litlaaq oo fi'a mucayana lagu itlaaqayo macaani ahaan way kala beddelan yihiin laakiin hal qolay magacu yihiin hal qolay magacu yihiin ahlulxadiid ama asxaabu alxadiid waxaa loogu magacaabay liannahum yatabicuuna alxadiid wa yuqadimuuna alxadiida calaa gayrihi sunnada nebigay raacaan oo xadiidkay raacaan oo xadiidkaa kala horeeya wax kasta ayb abcan xadiidku qur-aanku raacsan yahay qur-aankii xadiidku waa labada masdar marka sidaas daraaddeed baa ahlulxadiid loogu bixi waxaa khilaafsan nadarka ama ra'yiga oo iyagu meesha qoladani xadiidka iyo aharka ay iyagu hormariyaan ayaga waxaa u horeeya nadarka iyo caqliga waxaa loo yaqaano yani almuqtadayaat alcaqliya marka taasaa iyagu uhorreysa saas daraaddeed bay kaga bedelan yihiinoo asxaabuulxadiid ama ahlulxadiid loo yidhaaha ahlusunnana waa la mid lianna asunna hiya ariiqa sunnadu waa dariiqa waxaana laga wadaa ariiqii nabiga sal lay slam waxaa loogu magacaabay ahl sunna liannahum yatabicuuna sunna ama kelimada jamaaca ah waxaa laga wadaa alijtimaac cala sunna yani sumuu ahla sunna liannahum yatabicuuna sunna wa sumuu ahla jamaaca liannahum yajtamicuuna cala sunna walaa yaftariquuna fiiha dariiqaas sunnada ee nabiga laga dhaxlay sal ly slam bay ku midoobaan oo isma ma kala tagaan isma khilaafaan aljamaaca waxaa ka soo horjeeda alfurqa saas daraaddeed baa qolyaha dariiqaa garab maray baa waxaa loo yaqaanaa ahlu alahwaa waalfiraq yacni dadkaas kooxaha iyo firaqa noqday iyo dariiqaa khilaafay manhaj ahaan iyo dariiq ahaan iyo madhab ahaan kuwaasa ahlulfiraq la yidhahda qoladanna waxaa la yidhaahdaa jamaaca liannahum yajtamicuun cala itibaaci sunna magacyadaasi in la yidhahdo ahlulxadiid iyo in la yidhahdo ahlusunna waljamaca iyo in la yidhahdo assalaf yacni asmaadaas ma jirin wakhtigii saxaabada ridwaan ullahi calayh leanna ummaddu dariiqa bay haysay sida qaalibka ah markay soo baxeen kooxo fara badan iyo firqooyin magacyo kala bedelan sita diintiina si khaldan uga turjumahaya ayay culimmada sunnadu waxay ka maarmi waayeen in ay dadkii jidkii nebiga hayay ee weli baaqiga ku ah iyo dadka ku socda iyaga raacsan inay magac ku itlaaqaan si ay uga soocaan qolyaha kale asmaadani marka dib bay ka imaanaysaa waxaa ugu qadiimsan taqriiban ahlusunna in la yidhaahdo ahlusunna oo la yidhaahdo waxaa ilaaqay cabdillaahi ibn cabbaas iyadoo jamaaca la socotona waa laga sheegaa laakiin waxaa kaloo ilaaqay isagana alimaam moxamed ibnu siriin taabicigii jaliilka ahaa asxaabu alxadiid iyo jamaaca iyo axaadiista waa laga fahmayaa laakiin ilaaqoodu waa dambeeyey ilaaqooda in lagu magacaabo dib buu ka imaanaya macnaha waxaad ogaataan ana madhaba ahli اlxadiidi ahli الsunnati waاljamacati ahaa meesha waxaynu fahmaynaa marka adiga oo aan raacsanayn sunnadii nebiga sal lla alay slam qur-aanka kariimka ah yacni haddii aad magaca la baxdo oo ahlusunna aada la baxdo wax badan kugu kordhin mayso waxaad tahay uun laabis thawbay zuur magacu uu magaca quruxsan yahay laakiin adiga laf ahaantaadu aadan ku soconin magacii wuxuu ku tusayay marka waxaad noqonaysaa nin beenaalaah saas way macanaha maalan eh, adiga oo dagaal ooga ah baa waxaad la baxday nabadoon nabadoon baad la baxday soo beenaalo ma tiid beenaalaad nabadoon ma tiina dagaal oogaa ninka sunnadii khilaafsan oo qur-aankii khilaafsan oo ictiqaadkiisu khilaafsan yahay oo madhabkiisu khilaafsan yahay oo dhaqankiisu khilaafsan yahay haddana ahlu wal waljamaaca la baxay waa uu ninkaasoo kale waa waa dagaal oga uu nabadoon la baxay wa marka wax badan u kordhin maayo waxa uu lagu siri karaa dadka aan garanaynin iyo jahalada iyo dadka iska caamada ah baa magaca lagu siri karaa laakiin bimujarad uu ruuxu wax ka garanayo sunnadii nebiga iyo hadyiga qur-aanka iyo sunnada waa garan karaa magacani inuu yahay magac meel khalada la saaray saas daraaddeed ashaaciradu inay ahlu sunna dhahaan waa qalad maaturiidiyada in ahlu sunna isku itlaaqaan waa khalad suufiyada warkooda iska baddaha ahlu sunna inay la baxaan waa khalad kullu dalika waxa weeyaan waa maryo beena waay nin maro beena xidho wey macnaha xaqiiqada madhabka iyo camalka iyo dariiqay ku socdaan iyo magacu isma leh leanna sunna markaad la baxayso waxaa la doonayaa inaad sunnadii nabiga sal lay waslam garanayso iyadiina ku socoto wixii khilaafsanna aad ka fogaato oo bidaca ah saasaa la doonaya manaa ayib marka wax badan kordhin mayso magaca in suuqa la gashado oo laga dhigto muxuu ahaay shicaar laga dhigto wax badan kuu kordhin mayso qolyaha madhabkoodu marka wuxuu ahaa aliqraaru qirid ah, waxaad ogaataan ana madhaba ahli اlxadiid ahlulxadiidka madhabkoodu ahli الsunnati waاljamacati ahaa ama ahli sunnati waljamaaca wadajirka iyo sunnada raaciddeeda dadkii ehelkeeda ahaa madhabkoodu wuxuu ahaa al aliqraaru qiritaan billaahi alla la qiro wa malaa'ikatihi malaa'igtiisa la qiro wa kutubihi iyo kutubtiisaoo la qiro wa rusulihi iyo rusushiisaoo la qiro qodobka ugu horreeya waa ka qodob qodob buu ka dhigayaa madhabkoodii iyo ictiqaadkoodii qodobka hore waa qiritaan meesha qiritaanka uu ka cabiray aad buu u fiican yahay meesha ay culimmada qaarkood ka cabireen tasdiiqa ka cabireen tasdiiqa ay ka cabireen ayagoo ka dhigaya tasdiiqu inuu yahay bimacna aliimaan waa laga fiican yahay sida shaekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmat ullahi iyo keyrkii ay ay taqriiriyeen iimaanka isticmaalka shaarica marka la yidhahdo aliimaan huwa aliqraar walaysa mujaradu tasdiiq rumayn uun keliya meehe waa sugid waa rumayn ay la socoto qirid ay la socoto marka al aliqraar in lagu fasiro iimaanka ayaa wuxuu yahay macnaha saxda waana kelimada uu isticmaalay imaamku isticmaalay w waana runtii tacbiir aad u fiican wa in la qiro weeye billaahi alla la qiro alla oo la qiro waxay ka dhigan tahay macnaheedu alla jiritaankiisoo la qiro laislama diidin ilaa dad daduun iska madax adaygayo macaanidiina mooye allah tabaaraka wa tacaala oo la qiro rubuubiyadiisa lahaanshihiisa kownka maamulka uu kownkan maamulayo gacan ku-haynta ku tasarufka irsaaqidda allah tabaaraka wa tacaala kownkan iyo afcaashiisa oo la rumeeyo in la rumeeyo kadalika ilaahay tabaaraka wa tacaala aliimaanu aw aliqraaru biasmaa'ihi wa sifaatihi siday inumaan doonta in ilaahay magacyadiisa iyo sifaatkiisa iyo tilmaamihiisa aada u qirtood u ogolaato sidoo kale aliqraaru biuluuhiyati اllahi tabaaraka wa tacaala allah inuu cibaadada keligii xaq u leeyahay oo aan lala wadaagin iyadana inaad qirto waay aliqraaru billah macaanidaas o dhan baa soo gelaysa aliqraaru biwujuudi اllah biwaxdaaniyati اllah birububiyatihi biasmaa'ihi wa sifaatihi biuluuhiyatihi tabaaraka wa tacaala intaas oo la qira laga wada wa malaa'ikatihi alla malaa'igtiisoo la qiro malaa'igtu waa makhluuq rabbi oo ilaahay makhluuqaadkiisa ka mid ah oo ka abuuran nuur ka abuuran beddelka innaga dhooba laynaga abuuray oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ku tilmaamay laa yacsuuna allaha maa amarahum wayafcaluuna maa yu'maruun ilaahay ma casiyaan sida aadamahoo kale ilaahay ma casiyaan wixii alla farayna way fuliyaan aad bay u tiro badan yihiin oo tiradooda ma koobi karno sida xadiidka nebigu sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh bayt ulciza ama baytulmacmuurka maalinkiiba waxaa mara toddobaatan kun ayaa mara oon dib ugu soo noqonayn maalin kasta marka tiradoodu aad bay u fara badan tahay sidaa marka inaanu rumayno rumayntaasi waa mujmal duduubkaa in loo rumeeyo waxaa iyadana loo baahan yahay rumayn mufasal ah oo tafsiili ah oo macnaheedu uu yahay malaa'igta intii magacyadooda qur-aanka lagu sheegay ama sunnada ku yimid shaqadoodana laynoo sheegay ay qabtaan sidaa inaan iyagana u rumayn ilan malaa'igta si guud marka laynoogu sheegay ayaa haddana si yacanii faahfaahsan baa waxaa loo sheegay malaa'igta qaarkood magacyadooda iyo shaqada ay qabtaan maalan malakul jibriil oo kalea laynoo sheegay inuu waxyiga ilaahay ka soo qaado rususha soo gaadhsiiyo israafiil baa laynoo sheegay oo suurka afuufi waxaa laynoo sheegay mikaa'iil oo roobka iyo nabaataadka iyo waxaan dhul ka sooba u xil saaran waxaa laynoo sheegay malakul malakulmowt oo dadka nafta ka qaada casraa'iil magaca ma uu lahaa waa wa waa waa muxuu ahaayey waa magac kutubta reer bani israa'iil baa laga keenay casraa'iil laakiin kitaab iyo sunna toona kuma tusin in magacaa la yidhaahdo laakiin qur-aanka iyo sunnada waxay ku magacaabeen malakulmowt a ah, magacaasaa loo bixi waxaa ka mid a malik khazinu naar a ah, marka malaa'igtaas iyo wixii la midoo magacyadoodu soo arooreen iyo shaqaday hayaan sidaasaan iyagana loo rumaynaya waxaa ka mid ah malaa'igta maalan acmaasha kaa qoraysa oo waxaad samaynayso waxaad ku hadlayso waxaad ku kacayso kulli qoraysa inaad rumayso in qalinku kor saaran yahay oo malaa'igii wax kaa qorayso oo riboodkiiyo diiwaanka lagaa diyaarinayo berri lagu soo hordhigi doono oo lagu dhihi doono iqra' kitaabaka kafaa binafsika alyawma calayka xasiiba marka yacni waxa weeye malaa'igta makhluuqa noocaasa inaad sidaa u rumayso ayadana waxa weeyaan ood u qirto iyadana waa midda labaad wey ta saddexaadi waxa weeye wa kutubihi ilahay kutubtiisoo la rumeeyo allah kitaabtiisoo la qiro kutubta ilaahay soo dejiyey tabaaraka wa tacaala oo dhammaanteed la qiro ilaahay kutub badan buu soo dejiyey rasaa'il buu soo dejiyey suxuf buu soo dejiyey kutubtu soo dejiyey dhammaanteed inay xaq ahayd si guud wax baatilana uusan ku jirin waxay axkaam keentayna inay cadaalad ku salaysnayd wixii ay akhbaar iyo war ay sheegtayna inuu run ku saleysnaa inaad saa u rumayso hadal rabbina ay ahaayeen kutubtaas intaa markaad ka timaadda waa iimaanka mujmalka ah mufasalan haddana waa inaad u rumayso kutubta la sheegay ee qur-aanka iyo sunnada lagu sheegay iyo rusushii lagu soo dejiyay iyagana la sheegay saas way macanaha oo kutubta ugu waaweyn inta badana la sheegay waa zabuur oo lagu soo dejiyey nabiy llaahi daawuud calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam iyo eh, towreed oo nebi muuse calayhi salaam injiil oo lagu soo dejiyey nabiy llaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam iyo kitaabka qur-aanka ah oo nabigeena lagu soo dejiyey sal ly slm waxaa dheer suxufu muusa iyo suxufu ibraahim suxuftii nebi ibraahim iyo suxuftii nebi muuse suxufta nebi muuse inji tawreed miyay tawreed baa mise way ka bedelan tahay waa masale culimmadu ku kala aragti bedelan yihiin laakiin adiga si la yidhaahdaba kutubta la sheegay oo qur-aanku ka mid yahay injiil ka mid tahay tawreed ka mid tahay kutubtaana waa inaad sideeda u rumayso rusushii la sheegay in lagu soo dejiyeyna in saa loogu soo dejiyo xaq ahayd waa inaad rumayso intaa wuxuu la dheeryahay qur-aanka kariimka ah oo kutubtaa la rumaynaya ka mid ah iimaanka guud ee duuduuban asagu wuxuu la dheer yahay waa inaad rumayso wax kasta oo dhexdiisa ku yimid kelimo kasta oo dhexdiisa ku soo aroorto inay xaq tahay inay cadaalad tahay inay run tahay waana inaad raaciddeeda iyo raaciddiisa iyo ee yacni inaad jidkiisa qaaddo ood axkaamta qaadato oo inaad isaga aada jidkiisa marto waa inaad ogolaato wa mabda'iyan waa inaad ogoshahay isagu inuu ku maamulo isaga inaad ku dhaqanto isaga inaad ka amar qaadato isaga inaad xukunto isagu inuu adoomada iyo noloshooda maslaxa u yahay isagu inuu yahay midka dadka dariiqa saxdaa ku hanuuninaya wixii isaga khilaafsan inuu baail yahay kitaabka qur-aanka marka taasuu siyaado la yahay oo waa kitaabkii loo soo dejiyey innagana laynoogu talagalay inaan raacno oo aynu rumayno ee dhaqanna aan ka dhigano sidoo kale rususha rabbi tabaaraka wa tacaala iyagana rumayntooda wa rusulihi rususha rabbi aad bay u fara badan yihiin sida xadiidka culimmada qaarkood ay sugayaan uu sheegayo saddex boqol iyo dhowr iyo toban rasuul buu ilaahay soo diray tiradii saxaabadii ka dagaal gashay dagaalki yacani beder tiradoodii iyo rususha tiradooda isleeg eg dhowr iyo toban taqriiban saddex boqol iyo dhowr toban rasuul waay amaa nabiyadu way ka badan yihiin nebiyadu iyagu waxay gaadhayaan boqol iyo labaatan iyo afar kun oo nebi buu ilaahay soo diray xadiidkaasi sheekh ilbani iyo keyrkii way sugayaan oo waa sugan bay leeyihiin rususha tiradooda iyo ambiyada rusus sheegaya tiradooda sheegaya maana duuduubkaa marka qaar baa rasuulkeenna loo sheegay qaarna looma sheeginba minhum man qasasna calayka wa minhum man lam naqsus calayka soo ma qaar baan kuu sheegnay qisooyinkooda qaarna laguma sheegin waayo marka kulli laakiin inay ilaahay soo diray alla tabaaraka watacaala xaggooda xaggiisa ay ka socdaan waxay la yimaadeen uu xaq yahay inayna been sheegin yacni waxaa kada sifaadkii rususha inaad u rumayso haddana rususha magacyadooda la sheegay oo qur-aanka iyo sunnada lagu sheegay inay iyaga si gooniya loo rumeeyo rususha rabbi tabaaraka wa tacaala inaan la kala qaadin laa nufariqu bayna axadi min rusulihi dhammaan waa inaad wada rumayso hal rasuul ood ku kufrido macnaheedu waxa weeyaan rusushii oo dhan waad ku kufriday saas daraaddeed baa qur-aanku qowm ka mida dadkii ama mujtamacaadkii rususha loo soo diray marka laga hadlayo waxaa la leeyahay caaduni lmursaliin kadaba hamuudu lmursaliin kuwii lasoo diray bay beeniyeen baana u yimid sababtu waxa weye halkii rasuul ay u yimid hadday beeniyeen intii kalena waa beeniyeen bani israa'iil khaasatan yahuudda iyo nasaarada iyo ee wixii ka horreeyey nebi ciise way rumaysan yihiin nebi ciisey ku kala tegayaan nebi ciisediisa yahuuddu ma ogola nasaarada iyo yahuudda wada socdana risaalada nebigeenna ma ogola salawaatu rabbi wasalaamu caleyh sidaas daraaddeed baa waxay ka mid tahay kufriga iyo gaalnimada qodobada gaalnimaday ku sugan yihiin kuwa ugu waaweyn bay ka mid tahay sida suurat nisa allah ku tilmaamay tabaaraka wa tacaala marka rususha dhammaantood in la rumeeyo oo dhammaantood waxay la yimaadeenna la rumeeyo kuwii si gooniya loo magacaabayna magacooda iyo muhiimaadkay qabteen iyo qowmkoodii iyo qisadii dhex martay waxaasoo dhan tafaasiishaas in la rumeeyo way macnaha ayib marka mabaadi'dan u meesha ku sheegay sheekhu aliqraaru biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi mabaadi'da uu meesha ku sheegay waa mabaadi liimaan waa usuul liimaan xadiidkii jibriil xadiidkii ee jibriil uu nebiga u yimi sal lla lay slam ayuuna ku sugan yahay uu dhihi jiray akhbirnii can اliimaan ee nebigu dhihi jiray aliimaanu biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhir wa bilqadari khayrihi wa sharrihi lixdii arkaanuliimaanka ahaa labaa ka maqan soo ma dib buu ka tilmaami doonaa labadaa oo ah maalinta akharoo la rumeeyo iyo qadarka oo la rumeeyo wuu soo wadaa masaaisha iyada macnaha waxaa kaloo madhabkooda ka mida wa qabuulu maa nataqa baa ka mida qabuulu maa shay aqbalidiisa nataqa uu ku hadlay bihi isaga kitaabullaahi uu ku hadlay tacaala kurahay kitaab alle wixii uu ku hadlay inay aqbalaan ayaa ka mida madhabka ahlulxadiidka ahlusunna waljamaca iyo wamaa ad ay asaxday bihi isaga alriwaayatu warintu can rasuulillaahi laga wariyay sal lay slam ama can rasuulillaahi ay kaga sala allahu calayhi waalihi wasalam waxaa kaloo ka mida madhabkooda inay aqbalaan wixii kitaabku ku hadlay qur-aanka kariimka ah wixii ku soo arooray inay aqbalaan hadduu khabar yahay oo war iyo qiso uu qur-aanku sheegay uu yahay dhacdo horay u dhacday ama wax soo socdo uu ka warramay hadduu yahay inuu run yahay oo dhab yahay bay rumaynayaan saasay ku aqbalayaan waxa qur-aanka ku yimid hadduu axkaam yahay amar iyo nahyi sidaa yeela oo sidaa hayeelina oo sidaa fala oo saa iska ilaaliya amar iyo nahyi axkaam hadduu yahayna way qaadanayaanoo waa aqbalayaan sidaasay marka wixii qur'aanku ku hadlay oo dhan u wada qaadanaya wax ma radiyaan leanna wax qur'aanka aanka ka midoo la radiyo oo qur-aanka ku cad oo la diidaayo waa gaalnimo saas maanaa iyo sidoo kaleeta wixii iyo warintu ku asaxday rasuulka laga wariyey kitaabka markuu ka hadlayey muusan kala qaadin oo muusan dhihin maa saxa ee wuxuu ka cabiray maa nataqa bihi alkitaab leanna wax kastoo qur-aanka ku yimaada waa saxiix naqli mutawaatiruu ku sugan yahay layskuma khilaafsana yacni waxa weye umana baahna ma sugan yahay mise ma sugna in laga hadlo laakiin wixii nebiga laga wariyey salawaatu rabbi wasalaamu caleyh oo kutubta ku taalla oo rasuulka laga sheegay ayaa laba u kala baxaya wixii nebiga laga sheegay wax sugan oo markii la dabagalo oo la raad raaco oo xididkiisa la raaco sax noqonayo nebiga ka sugnaanaya salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qaybtaa waa qaybta loo yaqaano xadiid saxiixa ama xadiid xasan ah qaybta kale waa qayb kutubta ku qora nebigana loo tiiriyo laakiin markii la dabagalo aan nebiga ka sugnayn nin beenaalaha ku jira maalan meesha warkan laga soo qaado laga soo qaado dhexda ku jira maalan nin aan lagu kalsoonayn baa meesha ku jira maalan nin ismosiis badan baa meesha ku jira warkaasi war nabiga ka sugan maaha salawaatu rabbi wasalaamu caleyh wixii marka nebiga loo tiiriyo kutubta ku taalla ama culimmada qaarkood u tiiriyeen oon ka sugnayn oo nebiga aan ka asixin salawaatu rabbi wasalaamu calayhi kaa isaga ah waxba laga qaadan maayo saas way maanaa waxay diinta lagu dhiso oo wax laga qaato waa wixii sugnaaday asaxaydaasi waxaa soo gelaya hadda maa saxat bihi riwaaya saxiixii iyo xasankii baa soo wada gelay yani bijaamici alixtijaaji bihima labadooda waxaa ka dhexaysa labadooda waa xujay galaan waa la xujaysan karaa macnaha saasaa laga wadaa marka sunnada markaad joogto oo axaadiista aad ka hadlayso waa in la kala qaado wixii nabiga ka sugan iyo waxaa nabiga ka sugnayn salawatu rabbi wasalaamu caleyh arrintaadna aad baa looga shaqeeyo dee muxadisiintaa ka shaqeeyey rag baa noloshoodii ku bixiyey inay wixii nabiga lagu been abuurtay iyo wixii aan sugnayn oo dhan bannaanka u saaraan kutub gooniyaa laga alif ilaa xilligii saxaabada wax yar kadib yani bal sikaaru saxaaba ayaa soo gaadhay masaladaas bal xilligii saxaabada xataa kibaartoodii waa jirtay alixtiyaad fi riwaaya in aad looga taxadaro warinta nabiga laga warinayo sal lay slam cilmigii noocah unbaa tatawuray kadibna wuxuu isu bedelay ama markii dambe noqday cilmigan lagu kala saarayo wixii nabiga ka sugnaa sal lay slm iyo waxaan ka sugnayn oo lagu ilaalinayo nabiga sunnadiisa salawatu rabbi waslamu aleyh ayb wa qabuulu maa nataqa bihi kitaab ullah wamaa saxat bihi riwaayatu can rasuuli llahi sal alay waslam masaladaasi marka waxay faa'iidaynaysaa aqbalku waa ogolaanshaha ogolaanshaha bal camalfalka kolba karaankaaga iyo tabartaada camalfalku ha noqdo laakiin aqbal ahaan waa inaad ogoshahay ood qirsan tahay saas maanaa haddaad diiddo ood marka horeba ku gacan saydho ama qaybo ka mida ku gacan saydho taa iyadaa waxay anfinaysaa iimaankaagay anfinaysaa waana masalo yani waxa wey gaalnimo keeni karta wey macnaha laakiin waxaa laga hadlayaa ogolow haddaad ogolaato oo markaa ama axkaamtiisii qaar ka mida ku khaldanto khalad baa kaa dhacay waad simbirraxatay dembi baad gashay markaasi wax wey waa fii daa'irati almacsiya laakiin mabdayin marka hore waa inaad ogolaato saas maanaa ayib laa macdila makaanu iilasha ma jirto makaanu leexasho ama meel looga leexdo camaa waradaa waxay soo arooreen bihi isaga la soo arooreen waxaa laga hadlayaa kitaabkii iyo sunnadii saxiixa ahayd meel looga leexan karo ma jirto wixii ay keeneen oy la soo arooreen wixii qur-aanka ku yimid meel aada uga leexan karto ma jirto fikir kale ama madhab kale ama dariiq kale kaleood uga leexan karto ma jiro wixii sunnada saxiixa ku yimid sidoo kale meel looga leexan karo ma jiro laa macdila meel loo iisha ama loo leexda ma jirto camaa waradaa waxay la soo arooreen bihi isaga looga leexdo walaa sabiila jidna ma jiro loo maro ilaa raddihi wixii ay soo arooriyeen raddintiisa wixii kitaabka iyo sunnada ku yimid inaad diiddo ood radiso ood inkirto oo aad ka hor timaaddo ood ku gacansaydho jid uma haysatid ariiq ma lihid leanna sayd ku radinay adiga yani wax weeyaan dariiq aad ku radin karto maba lihidba allah baa yidhi tabaaraka wa tacaala rasuulkiisaa yidhi cala alra'si walcayn waay inama kana qawla almu'miniin ida ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicnaa wa aطacnaa saas maanaa waan maqallay waana yeelay war kale kuma fura laakiin inaad tidhaahdo maya noo kala saar ta waxaa la yidhaahdaa axaadiis alaaxaad lama deliishado marka la joogo abwaabta ictiqaadka iyo usuusha tanna axaadiis mutawaatira ah la yidhaahdaayo meel walbaa loo deliishan karaa oo axaadiistii kala saartood qaar bannaanka ku qur-aankii qaar ka mida inaad diidood inkirto maya qaado duuduub u qaado jid aad ku radin karta ma lihid walaa sabiila jid ma jiro ilaa raddihi celintiisa ama radintiisa la radiyo maagaasi qur iyo sunnadu ay keeneen id cilladu waxa waaye maxayna u radin karin maxaan looga leexan karin cilladu waxa weeye kaanuu waxay ahaayeen ahlulxadiidka iyo ahlu sunnuhu waxay ahaayeen ma'muuriina kuwa la amray biitibaaci alkitaabi wasunna sunnada oo dariiqii nebiga iyo kitaabka raaciddiisa kuwa la amray bay ahaayeen ayib ayagoo lagu amray kitaabka iyo sunnada raaca miyaad heli kartaa jid aad ku radiso maya mlihid jid aad ku radid malihid adigoo lagu amray raac haddana meelaad uga leexata ma heli kartid cilladu waa sax cid cilladu waxa weeye kaanuu waxay ahaayeen ma'muuriina kuwa la amray biitibaaci alkitaabi waasunna sunnada iyo kitaabka raacidooda ayaa la amray xaggey ku taallaa qur-aanka atiicu allaha wa atiicu arasuul allah ateeca waa kitaabkii wa atiicu rasuulana waa sunnada qaata marka waxay amran yihiin kitaabka iyo sunnada inay raacaan ayib madmuunan bay ahaadeen ahlulxadiidka iyo ahlu sunnuhu kuwa loo damaanay lahum iyaga alhudaa hanuun baa loo damaanay fiihimaa kitaabka iyo sunnada dhexdooda kitaabka iyo sunnada dhexdooda waxay damaanada haystaan intay ku sugan yihiin oy ay raacayaan damaanad waxaa la siiyey inay hanuunayaan a ah, ilaahay damaanadaasuu siiyey oo de yani ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam a ah, qur'aankani dadka wuxuu ku hanuunayaa dariiqa ugu toosan damaanad wuxuu haystaa ruuxa qur-aanka iyo sunnada raacay damaanad rabbi buu haystaa garantii waay damaanad buu haystaa in uusan lumaynin oo dariiqa saxda haysanaya faman ittabaca hudaaya falaa yadilu walaa yashqaa faman ittabaca hudaaya labada waxaa soo gelaya qur-aanka iyo iyo sunnada labadaa ruuxii raaca falaa yadilu ma lumayo walaa yashqaa ma dhurdarraysanayo ma ma yacani naar ma mudanayo naarna geli maayo dariiqa saxdana ka lumi maayo marka waa damaanad waa damaanad rabbi uu bixiye weeye inta ay labadaa haystaan inay hanuunsanaanayaan mashhuudan bay ahaayeen kuwa looga markhaati kacay oo loo qiray lahum iyaga waxaa loo qiray bianna nabiyahum nebigoodu yahdii inuu hanuuninayo khalqiga ilaa siraatin jid xaggii inuu ku hanuuninayo mustaqiimin oo toosan waxaa kaloo loo qiray oo looga markhaati kacay oo rabbigood u qiray nabigooda ay raacsan yihiin waa nebi moxamed sal lla lay inuu dadka ku hanuuninayo dariiqa toosan ee aan hadhiya habeenba ilaahay weydiisanayno ihdina asiraata almustaqiim soo ma a ah, masalada ugu weyne ilaahayna baray waa ilaahu jidka toosan nagu hanuuni waa jidkee waa jidkii nebi moxamed sal lla lay slam waa jidkii qur iyo sunnada saas wey maanaa waa ariiqu alcilmi walcamal alcilm alnaafic walcamal asaalix ariiqa wey maanaa marka waxaa loo qiray oo looga markhaati kaca nebigoodu inuu dariiqa ku hanuuninayo aayadda qur-aanka allah tabaaraka wa tacala wuxu uhi wainaka latahdii ila siraatin mustaqiim wainaka latahdii adiga nebi maxamedow dadka waxaad ku hanuunisaa jidka toosan xaggiisa hidaayadaas waa hidaayada loo yaqaano hidaayat alirshaad walbayaan ama hidaayat aldilaala walbayaan ha hidaayada dhowr nooca alimaam ibn ibnulqayim caleyh raxmat ullah fii kitaabihi mxuu ahaay mxuu ahay kitaabkiisii wuxuu u qaybiyey miftaaxu daar sacaada kitaabkiisa miftaaxu daar sacaada wuxuu u qaybiyey hidaayada ilaa shan mise afar nooc buu u qaybiyey labada noocee ugu caansan waxa weeyaan hidaayat اdilaala wاlbayaan wاlirshaad waa mid nooca labaadna waa hidaayatu altawfiiq wاtasdiid in shayga laguu cadeeyo oo lagu sharxo oo laguu faahfaahiyo waxaa la yidhaahdaa waa hanuunin waana midda rabbi qur-aanku sheegay wahadaynaahu najdayn labadii dariiqba waa u caddaynay fa ama hamuudu fahadaynaahum faاstaxabu alcamaa cala alhuda waan hanuuninay maxaa laga wadaa yacani xaqii baan u caddaynay wa haddii xaqa lagu caddeeyey waa lagu hanuuniyey taasi waa nooc ka mid a ah hanuuninta noocaas waxaa qabta allah tabaaraka wa tacaala rusushiisa culimmada cid kastoo wax garanaysa hidaayada noocaasa way leedahay hidaayada nooceeda labaad waa hidaayatu tawfiiq shaygii markaad fahanto laguu caddeeyo kadib samayntiisa in lagu waafajiyo in lagu sahlo taasi ilaahay bay khaas ku tahay cid samayn karta walaa rasuul walaa sheekh walaa malak cid aan alla ahayn oo hidaayatu tawfiiq bixin karta ma jirto waana midda nabigeenna laga anfiyey loo diiday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh ee la yidhi innaka la tahdii man axbabta ma hanuunin kartid cidda aad jeceshahay hanuunkeeda waa adeerkii abu aalib bay ku timi soomaaha ah, ma hanuunin kartid baa la yidhi marka hanuunka loo diidan yahay waa waafajin dabcan nebigu adeerkii waa u tegey xaqana waa u sharxay waa u caddeeyey hidaayada nooceedii bayaanka ahayd ee nebigu uu lahaa ee uu samayn karay wuu sameeyey laakiin inuu sameeyo oo abu daalib uu qaato oo uu rumeeyo oo uu raaco hawl nebiga u taalla maaha soo ma hawl nebiga awooddiisa iyo gacantiisa ku jirta maaha salawaatu rabbi wasalaamu caleyh marka taas iyada ah hadda lagama wado yani marka laleeyahay mashhuudan lahum biana nabiyahum yahdii ilaa siraatin mustaqiim waxaa laga wadaa bimacnaa hidaayada uu nebigu samaynayo oo ah caddayn inuu dadka xaqa u caddeeyo ariiqa saxdaana uu tuso wey macnaha ayib muxadariina bay ahaadeen ilaahay hadda waxay ku xidhan tahay ma'muuriintaasay ku xidhan tahay ma'muuriina madmuunan mashhuudan muxadariina kulli halkaasay ku wada xidhan tahay macnaha muxadariina bay looga digay fii mukhaalafatihii nebiga khilaafidiisa darteed alfitnata baa looga digay waalcadaaba iyo cadaabkii alaliima ee xanuunka badnaa baa looga digay ahlu iyo jamaacada asxaabulxadiidka waxay ahaadeen dad looga digay nebiga khilaafidiisa inay fitno ku dhici karaan cadaabna uu ku imaan karay wuxuu tilmaamayaa aayaddii ku jirtay fii suurati nuur aakhirkeeda ee alla yidhi tabaaraka wa tacaala falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim ha ka digtoonaadeenoo ha iska jireen kuwa khilaafaya nebiga amarkiisa wuxuu reebay iyo wuxuu amray iyo jidkiisa iyo sharcigiisa khilaafaya kuwaasi ha ka digtoonaadeen ha iska jireen inay asiibto fitno ama uu asiibo cadaab xanuun badan fitnadaasi maxay tahay cadaabka xanuun badan la garay laakiin fitnadu maxay tahay alimaamu axmed caleyh raxmat ullahi wuxuu leeyahay ashirku buu leeyahay waa gaalnimo oo maxaa ogeysiiyey markuu sunnadii nebiga diido oo amarkiisa khilaafo inuu gaaloobayo yaani fitnadu waxay noqonaysaa inuu ruux diintii ka midnoobo leanna hadduu nebiga dariiqiisii khilaafo oo amarkiisi iyo nahyigiisa khilaafo waxa garab yaallaay waa inuu dariiq kala qaato soo ma dariiqa kale marka waa dariiq shaydaan waa dariiq ahlulahwaa waa dariiq bidco waa dariiq inxiraaf wa saas daraaddeed buu fidno ugu dhacayaa amarka nebigoo la jabiye marka fidnadaasuu rabbi ka digay tabaaraka wa tacala oo ka imaan karta alimaam maalik caleyh raxmat ullah kelima aad u qiimo badan buu leeyahay oo ku saabsan aayaddaas sufyaan ibnu cuyeyna ka warinaya wuxuu leeyahay waxaan maqlay malik ibnu anas imaamu daar ilhijra isagoo nin u yimid markaasaa wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdillaah min ayna uxrim buu xaggeen ka xarmadaa xaggeen ka xarmadaa xajka ama cumrada xaggeen ka xidha markaasaa wuxuu yidhi min dilxulayfa min xayu axrama rasuulu sal ly slam dilxulayfa ka xarmo meeshii nebigu ka xarmaday sal lay slam goobtii intaad tagto halkaa markaad marayso xidho xajka ama cumrada markaasaa wuxuu yidhi inii uriidu an uxrima min almasjidi min cindi lqabri buuhi anugu waxaa ila qumanoon jeclahay oon rabaa inaan masaajidka nebiga ka xarmado qabriga agtiisa inaan ka xarmadaan raba ah, yani waxa weeyaan ilaa dhowr iyo toban kilomitr waay masaajidkaan rabaa inaan ka xarmado qabriga agtiisa inaan ka xarmado saasaan rabaa war maya dilxulayfadaas tagoo horay intaad u yara socoto meeshii nebigu ka xarmaday ka xarmo maya meeshanaan rabaa buui wuu ku wuxuu ku yidhi imaam malik laa tafcal war ha yeelin se ha yeelin maxaa yeele fa inii akhshaa calayka alfitna waxaan kaaga baqayaa fitnaan kaaga baqi buui markaasu wuxuu yidhi wa ayu fitnatin fi hada buui inamaa hiya amyaalun asiiduha oo maxay tahay fitnada ku jirta buui dhowr mayl oon siyaadiyey ah, waa siyaadu marka koobaad waa marka labaadee waa dhowr mayl ilen ah, masaajidka nebiga iyo dulxulayfa dhowr mayl baa udhexeeya dhowr toban kilomitr waay toban kilomitr meelahaas intaa yarteen siyaadiyey oo haddana ziyaada ah maxay tahay fitnada ka imaanaysu yidhi markaasaa imaam maalik wuxuu yidhi wa ayu fitnatin acdam min an tara anaka sabaqta ila fadiilatin qasara canha rasuulu llahi sal alla alay wasalam oo maxay tahay buuhi fitnada ka weyn inaad aragto oy kula qumanaato in aad gaadhay fadiilo iyo khayr nebi maxamed uu ka soka maray fadiilo uu nebi maxamed gaadhi waayey inaad adigu gaadhay inaad isu aragto fidnada ka weyn xaggay jeclaabuu soo ma ilaan fadliga uu raadinayo masaajidkaoo laga xarmado iyo qabriga agtiisaoo laga xarmado buu fadli siyaadiya siyaadaha ka raadinaya waxaa soo baxaysa haddii nebi maxamedna dilxulayfo ka xarmaday fadligaasi inuu nebi maxamed ka tegay oo dhaafay baa soo baxaysa soo ma adiguna aad ku hanuuntood heshay inaad marka ictiqaadiso fadli nebi maxamed dhaafay baan anugu helay oo aan haleelay fidnada ka weyn xaggey taalaawey waa gaalnimo soo maa ah, gaalnimay keeni leanno nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayh innii akhshaakum lilahi wa atqaakum buu yidhi cid ilaahay tabaaraka wa tacaala uga cabsi badan oo uga khashi badan ma jirto saas marka inaad aragtaba waxbaad la dheer nebi maxamed oo wuxuusan la imaanin baad la timid intaasaa fidna ku filan buu waxaa markaasa wuxuu yidhi innii samictu allaha tacaala yaquul ilaahay baan maqlay buui isagoo leh imaam maalik baa hadalka wata falyaxdar aladiina yukhaalifuuna can amrihi an tusiibahum fitnatun aw yusiibahum cadaabun aliim allah digniin buu bixiyey ciddii amarkiisa khilaafta inuu fitno iyo cadaab xanuun badan uu uga digayo marka niyo khatar haysgelinine arrintuu dhowr meel oo la siyaadiyey waa ka weyntaa khatar weeye fidnaha geline meeshii nebigu ka xarmaday ka xarma buuri aarkaasi waa aar sugan alimaamu maalik ka sugan waxaa soo saaray khatiibu lbaqhdaadi fi اlfaqih wاlmutafaqih abu nucaym fi اlxilya alimam اlbayhaqi fi اlmadhl ibnu bata fi اlibana khalaal fi sunana waa loo tiiriyaa aarkaas imaam malik aleyh ramat ullah ayb marka digniintu waa taa waxaa la doonayaa marka inta suurtagal ah inta suurtagala inaadan ka bixin sunnadii nebiga sal lla alay slam oo dariiqiisa aad aad aad ku sugnaato iyadaa waxay tahay safiinat najah muxadariina bay khilaafidiisa dhexdeeda ama khilaafidiisa sababteeda nebiga ay khilaafayaan waxaa looga digay alfitnata looga digay oo shirki ama gaalnimo ama inxiraaf noqon karta waalcadaaba cadaabna waa looga digay alaliima ee xanuun badan wayactaqiduuna waxay ictiqaadinayaan ahlu ama ahluxadiidku ana allaha alla tacaala kurahay madcuwun inuu yahay mid la baryo oo loogu yeedho biasmaa'ihi magacyadiisa alxusnaa ee magacyada ugu wanaagga badan mawsuufun inuu yahay mid la tilmaamay oo la sifeeyey bisifaatihi sifaatkiisa mid lagu tilmaamo allatii sifaatkaasoo samaa uu magacaabay ama allatii asmaadaasoo samaa uu magacaabay oo wasafa uu sifeeyey bihaa iyada nafsahu naftiisa uu ku sifeeyey isaga isku sifeeyey oo wasafa uu ku sifeeyey bihaa iyada nabiyuhu nebigiisuna uu ku sifeeyey salawatu rabbi wasalamu caleyh meeshan warkiiba wuxuu ka gudagalay inuu tilmaamo asal ka mid ah usuusha ay ku kala tageen ahlu sunnaha ama ahlulxadiidka iyo kooxaha kale asalkaasi waa asalka la yidhaahdo alasmaa wasifaat ilaahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa iyo sifaatka uu leeyahay waa asal weyn oo ka mida ah usuusha madhabkii ahlu sunnaha iyadu galay lianna khilaafka iyada ka dhacay mas'aladaa ka dhacay ayaa wuxuu yahay khilaafka ugu caansan ama kuwa ugu caansan ka mid a khilaafaadka dhex mara ahlu sunnaha iyo mukhaalifiintooda lagu kala tegay oo aada loogu kala dhintay oo yani ahlufuraqa ay kaga fogaadeen kitaabkaiyo sunnada waxaa ka mid a masalada waxay ictiqaadsan yihiin marka ahlu sunnuhu alla inuu leeyahay magacyo loogu yeedho oo lagu baryo sida qur-aankaba rabbi ku tilmaamay walilaahi alasmaa'u alxusnaa fadcuuhu biha ilaahay wuxuu leeyahay magacyaha kuwa ugu wanaagsan magacyo lalala baxo kuwa ugu wanaagsan allah leh ee magacyadiisaa alla ku barya tabaaraka wa tacaala fadcuuhu biha ku barya yacni ku tawasula waay tawasulka mashruuca wey inaad allaha tabaaraka wa tacaala magacyadiisa ku gaadho ujeeddadaad alla ka leeladahay oo tidhaahdo yaa raxmaan irxamnii ah. allaha raxmaankae magacaad lahu ii naxariiso yaa kafuur ikfir lii ah. saasaad leedahay marka asmaadii rabbi baad ku baryaysaa dantaadaadna ku gaadhaysaa waa tawasulka mashruuca wa wuxuu ku tilmaamay ilaahay asmaadiisa inay tahay midda ugu fiican magacyaha jira xusniga asmaadu wuxuu ka imaanayaa lianna kulla ismin yatadaman sifa wa sifaat اllahi tabaaraka wa tacaala kulluhaa kulluhaa culya magacu wuxuu xambaarsan yahay sifo ma jira magac alle oon sifo xambaarsanayn sifadaasaa waxay ka dhigaysaa magaca inuu yahay magac oo yacni ismi oo axsanu lasmaa ah xusnaa in la yidhaahdo sifaadkay xambaarsantaha keenaysa hadduu ismigu iska mujarad yaho macnaba uusan xambaarsanayn macnaba uusan xambaarsanayn magacyada kale waxba kagama bedelnaanayo saas way macnaha yacni magac aan macno xambaarsanayn yani waxa weye geed iyo qansax iyo qurac haddaad la baxdo shay waaxid wax macno weyn oo uu xambaarsan yaha ma jiro laakiin magacu wuxuu macno ku yeeshaa oo uu macnaha magacyada kale kaga fiican yahay sifada iyo macnaha uu xambaarsan yahay saas daraaddeed sifo kasta waxay xambaarsan tahay waxaan u jeeda magac kasta sifu xambaarsan yahay maala alraxmaan wuxuu wataa sifat raxma alcasiiz waa magaca magacaasi wuxuu wataa sifat اlciza alcaliim waa magac wuxuu wataa sifat اlcilmi wahaakada a allah oo lafduljalaalahah wuxuu xambaarsan yahay sifat اluluhiya oo inuu cibaadada isaga keligii leeyahay waana akhasu lasmaa waay ilaahay magacyadiisa magaca ugu khaasan waay saas daraaddeed ba qur-aanka kariimka uusan ku soo aroorin sida uu tilmaamayo sheekh maxamed ibnu saalixin alcuthaymiin caleyh raxmat ullah magacaasi allah ah qur-aanka kuma soo aroodin aroorin isagoo magacyada raacsan laakiin wuxuu yimid isagoo la raacsan yahay allahuma hal meel oo qur-aanka ka mida mooyo waa xaggee a suuratu ibraahim bilowgeeda ya allahi aladi lahu ma fi samaawaat asmaa ka horraysay buu racsanya halkaa meel waa laakiin meel kaloo qur-aanka ka mida kuma soo aroorin isaga oo taabicah laakiin wuxuu soo arooray isagoo matbuucah saas daraaddeed baa waxay leeyihiin waa aslu lasmaa ayib marka ilaahay tabaaraka wa tacaala asmaadiisa dhammaanteed sifaadkaasay xambaarsan tahay waxaa kaloo rabbigeen ku tilmaaman yahay sifaad uu isagu isku tilmaamay nebigiisuna ku tilmaamay halkaasi wuxuu inoo sheegayaa sifaadka waa kuwaan hadda sheegaynay qaar ka mid a wuu imaan doonaa wuu faahfaahin doonaa qaybahooda kala gedisan yani sifaadka sifaatu lafcaalka sifaatu daadka wuu faahfaahin doonaa laakiin meeshan wuxuu inoo sheegay oo mas'ale muhima ah الله tabaaraka wa tacaala sifaadkiisa iyo asmaadiisa laba masder baa laga qaataa waa labadee masder ya qur-aanka iyo iyo sunnada xaggee hadalkaas kaga jira wuxuu yidhi wasafa biha nafsahu fi lqur'aani alkariim waay soo ma wawasafahu biha nabiyuhu fi sunnati thaabita waay sidaas daraaddeed meeshaa waxaynu kala baxaynaa qaacidada caanka ah ee culimmadu sunnadu isku waafaqsan yihiine dhahaysa sifaat ullah wa asmaa'uhu tawqiifiya a ah, yacni waxaa uun lagu gaabsanayaa wixii qur'aanka iyo sunnada ku soo arooray bas bimacnaa ilaahay baan magac u sugayaa ijtihaad ahaan oo anaa magac u doorahay maya sidaas daraaddeed baa culimadu waxay diideen magaca alqadiim alqadiim kutubta qaarkood buu ku yimid bal kutubta sunnada qaar ka mid aha ku itlaaqay laakiin alqadiim laguma hayaa la yidhi isagoo ilaahay lagu itlaaqo lagu magacaabay laa fi lkitaab walaa fi sunna saas daraaddeed ilaahay qadiim lama yidhaah soo ma bedelka qadiim alwal baa soo aroortay sooma ma huwa alwalu waalaakhir saas wey maana marka ilaahay asmaadiisa waa in maqalka lagu gaabiyo wixii soo arooray alla magac looga dhigo wixii aan soo aroorin magac uma ah sifaadkiisi sidoo kale waxa lagu sifayn karo ama sifatu ficli ha noqoto ama sifatu daat waxa lagu sifayn karo waa sifo quraanku sheegay ama sunnadu sheegtay laakiin annaga kuma ijtihaadi karno jeebkeenana kalama imaan karno asmaa iyo sifaad aan ilahay usugayno tabaaraka wa tacala leanna baabku waa baab tawqiifiya baabku waa baab tawqiifiya qur iyo sunnada unbaa laga qaadan ayb ifaadka rabbina tabaaraka watacaala sidaas weeye iyagana asmaada rabbi tabaaraka wa tacaala marka way fara badan tahay wax la koobi kara maaha bal waxaa jira ilaahay asmaadiisa iyo magacyadiisa qaar ka mid oo uusan khalqigaba waxba uga sheegin isaga keligii uu garanayo xadiidkii baa kutusaya ducadii caanka ahayd as'aluka allahuma bikulli ismin huwa lak samayta bihi nafsak aw anzaltahu fii kitaabik aw callamtahu axada min khalqika aw ista'harta bihi fii cilmi اlghaybi cindak kuwa uu ilaahay khaas leeyahay baa jiro cilmulghaybka asaga uu gooni ku leeyahay ousan cidna u sheegin qaar ka midana addoommadiisa u sheegay waxaa nabiga ka sugan sal lla lay slam inuu yidhi ina lilaahi tiscatan wa tisciina sman ilahay wuxuu leeyahy sagaal iyo sagaashan magac fi saxiixayn iyo keyrkeed buu ku yimid xadiidku ciddii koobta jannaday gelaysaa sagaal iyo sagaashankaa magac qur-aanka iyo sunnada unbaa laga dhex raadin mooye iyaga oo tirsan oo isdaba yaalla ma soo aroorin sida saxiixa ah riwaaya keentay tirmidi iyo keyrkii ay wariyeen oo magacyada tirisay oo inta badan magacyadan masaaxifta qaar ka mid a kutubta qur-aanka qaar ka mid a beejka ugu dambeeya miyaa mise ka hore soomaalida magacyada ku tirsan a magacyadaa riwaayada keentay waay riwaayadaasi ziyaadadaa magacyada tirinaysaay waa ziyaado daciifa waa sida saxdee xadiidku sax ku yahay waa in lagu gaabiyo sagaal iyo sagaashan magac amaa sheeg sheegiddiiyo tirinta qur-aanka iyo sunnada in laga dhex raadiyo mooye tirintaasi ma sugna marka allah asmaadiisa wax la koobi kara maaha way fara badan tahay tabaaraka wa tacaala innagana faa'iidada inaan allana u sugno kuna barino wa tayib allah sifaadkii asmaadiisa ahlu sunna saasay u qabaan in iyagana la sugo sifaadka ay xambaarsan tahayna la sugo sidaa loo rumeeyo sifaadkiisana sidaa loo rumeeyo faahfaahin dheeraadu keeni doonaa insha allahu tacala khalaqa wuu abuuray alla tabaaraka wa tacaala aadama aadan buu abuuray biyadihi baabu lasmaa wasifaat ahlu sunnaha waxaa ku khilaafsan oo dariiqooda garab maray kooxa fara badan ooay ka mid yihiin nimanka la yidhaahdo jahmiyada oo ay ka mid yihiin muctazilada oo ay ka mid yihiin muxuu ahaayey muctasiladu qolyahay dhashay oo ka farcamay oo ashaacirada iyo maaturidiyada iyo kolba qiyaasta ay u kala jiraan oy ka mid yihiin khawaarijta kulligood madhab ahlusunna waljamaca dariiqiisa way kara mareen fii baabi alasmaa wasifaat saas macanaha qaar ku khaldamay kulli ku wada khaldamay oo wada inkiray asmaada iyo sifaatka iyo qaar wax ka mida sugay waxna diiday hay sugu jireen laakiin kulligood waxay ka midaysan yihiin dariiqii ahlulxadiidka iyo ahlusunnaha iyo saxaabada iyo taabiciinta way gara mareen waa khilaafsan yihiin macnaha ayb khalaqa wuu abuuray tabaaraka wa tacaala aadama aadam uu abuuray biyadihi gacantiisu ku abuuray sifaadkiibuu gudagalay inuu wax ka inoo tilmaamo wuxuu yidhi marka khalaqa alla waa abuuray aadama aadam buu abuuray biyadihi gacantiisuu ku abuuray wa qaala alla wuxuu yidhi wayadaahu dheh wayadaahu labadiisa gacmoodna mabsuutataani laba la fidiyey wey kay yunfiqu wuu bixiyaa alle kayfa yashaau siduu rabu wax u bixiyaa siduu doonu wax u bixiyaa kayfin ayadoon kayf la ictiqaadinin bilaa ictiqaadi kayfin iyadoon qaab qaabka sifadu u taallo iyadoon la ictiqaadinin meeshaa wuxuu ku sheegay sifo ilaahay sifaadkiisa ka mida ah, oo qur-aanku tilmaamay sunnaduna tilmaantay waa sifada loo yaqaano sifatlyadayn allah tabaaraka wa tacaala inuu laba gacmood leeyahay waana sifaadka la yidhahdo waxay ka mid tahay asifaat aldaatiya alkhabariya sifaadka daatiga waxaa la yidhaahdaa waa sifaat lam yazal muttasifan biha walaa yazalu muttasifan biha lam yazal walaa yazaalu mutasifan biha weligii ilahay waa ku sifaysnaa weligiina waa ku sifaysnaan doonaa sifaadka noocaas oo kale waxaa la yidhahdaa alsifaat aldaatiya markaasaa waxay u kala baxayaan sifaat khabariya iyo sifaat lmacaani bay u kala baxayaan marka sifaatu daatiya khabariya la yidhahda waxaa soo gelaya gacmaha wejiga faraha oo sunnada ku sugan sunnada nebiga sal lla alay slam xadidkii fi saxiix albukhaari oo ku sugan muxuu ahaayey sidoo kaleeto indhaha wahaakada sifaadkaasaa loo yaqaanaa sifaadka khabariga ayib marka aadam buu alla abuuray biyadihi ku abuuray aayadda qur waxay ahayd yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya aayadduna maxay tidhi biyadaya oo taniye ah labo marka see laisu waafajinaya wa sheekhu wuxuu ka wadaa biyadihida waa mufrad mudaaf ah mufrad mudaafaa la yidhahdaa mudra mufradku markuu mudaaf yahayna wuxuu faa'iideeyaa cumuum buu faa'iideeyaa sidaas daraaddeed biyadihi iyo biyadaya biyadaya isku macno imaanaysa saas maana inkastooy ka fiicnayd inuu cabiro tacbiirka qur-aanka oo uu yidhaahdo yani khalaqa aadama biyadayhi sida aayadda dambeba bal yadaahu mabsuutatan laakiin haddii sidaa la yidhaahdana isma diidaysa macnaha alla tabaaraka wa tacaala marka laba gacmood ayaa labada aayadoodba u sugeen oo ilaahay inuu laba gacmood leeyahay tabaaraka wa tacaala labada gacmood sidaa qur-aanku u sugay ayay sunnaduna u sugtay sida xadiidkii nebiga ahaa waa kiltaa yadayhi yamiin soo ma a wa kiltaa yadayhi yamiin ilaahay labadiisa gacmoodba waa midig yacni xagga awoodda sida makhluuqa labadiisa gacmood midigtu ay uga awood badanta uga xoog badantahay bidixda sidaa ma aha ilahay labadiisa gacmood labadiisa gacmoodba waa midig marka qur-aankuna muxuu yidhi laba gacmood buu usugay sunnadiina waxay usugtay laba gacmood ijmaacii saxaabaduna sidaasuu ku dureersaday isku waafaqsanaaya taabiciintii iyo a'immadii sunnaduna jidkaasay wada mareen labadaa gacmood ilahay in loo sugo tabaaraka wa tacala laakiin muxuu daba dhigay ah bilaa ctiqaadi kayfin ah, ishkaal badanoo laga yaabo inay dadka qalbigooda shaydaan kusoo rido oo markii la yidhahda ilaahay laba gacmood buu leeyahayba gacmihii iyo makhluuq ay aadayaan fahamku markaa meeshaasu ku dhufanaya waana midda keentay qoliyahan ilaahay sifaadkiisa inkiray inay sifaadka ay ta'wiiliyaan ama ay diidaan ama tacdiiliyaan waxaa ku bixiyey markii ay qur-aanka iyo sunnada ku arkeen sifaadka ilaahay sheegayo ee naftiisa u sheegayo baa waxaa usoo baxday sifadii qur-aanku sheegee alla u sheegay ama sunnadu sheegtay tii makhluuqa ay ku yaqaaneen bay markiiba la aadeen markaasaa waxaa usoo baxday nooc oo tamaahul ama tashaabuh ah isu eki ama isku mid noqosho markaasaa waxay yidhaahdeen yani laabudda min tanziihi illahi wa taqdiisihi ah, niyadoodu waa fiicantahay ogow sida aad arkayso ilaahay bay nasahayaan oo qasadkoodu waa taqdiis maxay ka nasahayaan waxay ka nasahayaan can altashbiih wa can altamhiil a ah, ilaahayo khalqigiisu sayna isugu ekaanin waa inaan nidhahno maya gacani ma jirto oo gacanta maxaa laga wadaa gacanta naxariis baa laga wadaa ah, gacanta qudro iyo awood baa laga wadaa amaa gacan haddaad sugto waxaa soo baxaysa ilaahay inuu addoommadoo kale xubnahooda leeyahay war adiga ma waxaad garan weyday xubnahan cidda iskale sheeganaysa iyo makhluuqan ishaadu qabateed aragteed la nooshahay ma laba isu ekaan karaa magaca unbaa ka dhexeeya mooye wax isku mida maaha soo ma ilaahay yaddiisu waxay taabic u tahay daatadiisa wa jamiicu sifaatihi taabicatun lidaat sifaatkiisao dhan waxay raacsan tahay alla daatadiisa ilaahay jiritaankiisa sooma ogolin haa waan ogolahay buu ku leehay ayib ilaahay jiritaankiisa iyo jiritaanka makhluuqa noo kala saar alle inuu jiro sooma ogol ha waa jiraa dee makhluuquna waa jiraan soo isu ekaan maayaan marka waxaad ku qasbanaan inaad tidhaahdo me ilaahay ma jiro oo ma dhihi kartaa waay soo ma si aad ilaahay iyo makhluuqa u kala duudo jiritaanka ilahay ma u diidi kartaa maya uma diidi karta waa inaad tidhahdo marka jiritaanka alle iyo jiritaanka makhluuq waa kala bedelan yahay isku mid ma aha sidoo kale waa inaad tidhaahdo ilaahay sifaadkiisa iyo sifaatka makhluuq isku mid ma aha inaad isla doonotaaba sideedaba waxay tahay shubha uu shaydaanku kugu riday waay ee xaqiiqa jirtaba maha markaadan u kicin makhluuqaadka markaad allah tabaaraka wa tacala lilahi almathalu laclaa laakiin min baabi taqriib waxaad u timaadaa makhluuqaadka dhexdooda makhluuqaadka dhexdooda markaad tidhaahdo lilfiili yadun walilinsaani yadun a maroodigu gacan buu leeyahy insaankuna gacan buu leeyahy ma laba gacmood oo isku mid ah ya isku mid maaha ayib haddaad tidhaahdo ibni aadamka waa ilaahay baa sharfay haddaan gacan u sugno oo nidhahno gacan buu leeyahay maroodigu inooga ekaanay saas daraaddeed si uusan marodi iyo bakayle iyo jiir inooga ekaanin oo ibni aadamka sharaftiisi meel aynaan uga dhicin maxaan samaynaynaa waxaan soo istaagaynaa ibni aadan gacmo male ah, ma dhici kartaa yacni sax ma aha masaladu waxa weeye jiir gacmihiisuna waa jiir gacmihii ibni aadan gacmihiisuna waa ibni aadan gacmihii soo ma labadoodu mid walba meesha loo tiiriyo magaca unbaa ka dhexeeya mooye mid walba meesha loo tiiriyuu sifada qaadanaya soo ma allah sifaadkiisu marka daatadiisa loo tiiriyo marnaba qaabka iyo kayfiyada ugama soo dhowaanayaan makhluuqa sida daatadiisu uga duwan tahay bay sifaadkiisuna uga duwan yihin masalada intaa haddaad hesho shubhada ay mucailada iyo nufaadu ay cuskadeen yacni bilkuliya iyadoo dhan waa burburaysa intaa haday tasawuri lahaayeen oo ilaahay ku hanuunin lahaa way heli lahaayeen waxay ku kaceen inuu khaldan yahay laakiin meesha shubhadu kaga dhalatay waa halkaa ilaahay tanzihiya tanzihi baa marka wuxuu la galay sifaatka u diida war ilaahay sifaatkiisa suga waxaadna ugu suga ugu sugtaan calaa wajhin yaliiqu bijalaalihi tabaaraka wa tacala wa cadamatihi wa jabaruutihi wa kibriyaa'ih sifaatka makhluuquna waa sifaat dacfi iyo makhluuqnimo iyo tabardari iyo lagu yaqaano wey sifaatka rabbina waa sifaatu kamaal saas daraaddeed halaysala doonanin sug tanna sug mid walbana siday tahay u kala sug ka dhexeeyana dhib maayo ya magacaa ka dhexeeya tan yad baa la dhaha gacan tanna dhagacan magaca ka dhexeeya keliya waba wax dhibo keenayo ma jiro saas man ayb meesha marka sheekhu uu bilaa ctiqaadi kayfin meesha iyada ah macnaheedu ma aha nafyu lkayfiya ma yaan saa loo fahmay nafyu lkayfiya bimacnaa ilaahay sifaadkiisu iyo gacmihiisa iyo sifaadka kale qaab ay u yaallaan ma jiro sax maaha laakiin waxaa sax ah inaan nidhaahno kayfiye annagu aan garanayno inaan anfino waayo ama kayfiye makhluuquu garanaya inaan anfino waayo meesha ka saarno amaa kayfiyada bixaddi daatiha shay jira oo aan kayfiye lahayn ma leh siday taqriirinayaan culimmadu khaasatan culimada sunnadu shay jira oon keyfiye iyo qaab lahayn ma jiro laakiin maxaan anfinaynaa annaga inaan kayfiyadii garanayno annaga kayfiyadii ma garayno waxaan anfinaynaa cilmunaa bilkayfiya wa cilmu lkhalqi bilkayfiya taasaan radinaynaa taas meeshagu ma jirto ma garanayno haddii lagu yidhaahdo ilaahay laba gacmood buu leeyahy qur-aankaa sheegay saasaa tihi soo haddii lagu yidhaahdo ilaahay gacmihiisu qaabkay u yaallaan kayfiyaday u yaallaan see yihiin maxaad ya allahu aclam soo ma ha ma garanayno maxaanaan u garanaynin leanna nalooma sheegin soo ma wax aan uga qiyaas qaadanno oon u ekaysiinana maana arkin oo u eg naloomana warramin cid soo aragtayna nooma sheegin soo ma shaygan markaad leedahay sidaas u yaalla qaabkaas u yaalla sidaas weeye ama waa inaad ishaadu qabatay ama waa inaad shaygii shay kalood garanayso isku mid yihiin ood uga qiyaas qaadato waa inaad aragtay ama waa in lagaaga soo warramay oo laguu sheego o lagu yidhahdo qaabkaa iyo qaabkaasu u yaallaa intaa midna ilaahay sifaadkiisa kayfiyadooda kuma hayno innagu maynaan arkin cid aragtay noogama warramin alla tabaaraka wa tacaala lahaa nooma sheegin wax aragnoon uga qiyaas qaadanno oo sifo kaleeto qaab kaloon uga qiyaas qaadannana maanaan arkin waxaanu aragnay waa makhluuq iyo sifaadkii sifaadka makhluuqiyo khaaliquna isuma eka sidiisa daatada khaaliqa iyo daatada makhluuqu isu shabihiin ama ina isugu ekayn sidaas way marka macnaha ayib marka bilaa ctiqaadi kayfin saasaa laga wadaa calaa xaddi qowli imaami malik caleyh raxmat imaamu maalik nin baa u yimid markaasaa wuxuu yihi imaamu malik ya imaama daar lhijra kayfa alistiwa buu ku yidhi ilaahay istiwaha uu sheegtay qaabkee u yaalla alimaamu maalik caleyh raxmat ullah arrintii aad bay ugu cuslaatay ilaa uu madaxa foorariyey oo uu dhidid waaweyn ka soo daatay baar markuu foorarey ayuu markaa wuxuu ku yidhi alistiwaau gayru majhuul waalkayfu hayru macquul والإيمان به waajib والسؤال عنه بدعة markaasuu yidhi akhrijuuh saara buu yidhi ninka su-aashan keenay waa nin fidnaysan yani wuxuu yidhi istiwaha jaahil lagama aha macnaha waa la yaqaanaa sifada macnaheeda waan garanaynaa lanna waa kelima carabiya qur-aankuna waa carabi waa la garanayaa walkayfu hayru macquul qaabka ay u taallo sifaduna waa waxaan la fahmi karin ma uusan dhihin walkayfu manfiyun farqi baana udhexeeya ama walkayfu hayru mumkin muusan dhihin muxuu anfiyey walkayfu hayru macquul buu yidhi ma la fahmi karo nalooma sheegin ma hayno soo saas maha saas daraaddeed waxaan anfinayno waa caqlunaa cilmunaa fahmunaa lilkayfiya qodobkaas waa qodob muhima wey inaad garataan marka taasaa la anfinaya kayfiyadeeda anagu ma garanayn in sidaa loo rumeeyana waa waajib in la isweydiiyo la raaraadiyo la dabagala kayfiyaduna waa bidco waa tashaabuha qur-aanka raaraadintiisa wa ilan rabbi waxay ka mid tahay mutashaabihay ka mid tahay min xayu lkayfiya xagga kayfiyada mutashaabih bay ka yihiin waxyaalaha ilahay cilmigeeda qarsaday waay amaa xagga macnaha xagga macnaha sifaadka rabbi mutashaabi maaha saas maana amaa kayfiyadu waa mutashaabi oo ilaahay baa khaas la noqday oo cidna muusan u sheegin oo wuu qarsaday dadka marka waxaa tabagala qalbiga ka jira faama aladiina fii quluubihim zayqun faytabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitna waibtigaءa ta'wiilihi kayf marka waxaa raadiya dad fitnaysan saas daraaddeed maali wuxuu yidhi waa nin fidnaysana iga saara buui soo ma marka kayfiyada ha isku lurin ha isku dhibin inaad xataa tasawurto ha isku dayin laakiin waxaad rumaysaa sifa rabbi leeyahoo sheegtay oo sax oo xaqiiqo saa u jirta saa u rumay kayfiyadeeda soo maaha ka gaabso waxaad u sugtaa ilaahay inay u qalanto tabaaraka wa tacala saas way maanaa ayib bilaa ictiqaadi kayfin macnahaasuu ka wadaa wuuna soo celin mar kaleu soo celin doonaa ayib qolyaha khilaafay ahlu ahlusunna mas'aladan ku khilaafay maxay kaga jawaabeen aayadahan qur'aanka iyo axaadiista xaggay ka mareen jawaab uma hayaane laakiin xaggay ka mareen khalaqa aadama biyadayhi lima khalaqtu biyadaya iyo bal yadaahu mabsuutataan waxay yidhahdeen yaddani lagama wado gacan lagama wado ee waxaa laga wadaa nicmo ama waxaa laga wadaa qudro iyo awood halkaasay mareen waxyaalo kalena waa dabaasheen hadalkoodaas waxaa diidaya aayadaha lafdigoodaa diidaya aayadaha naskoodaa diidaya maxaa yeelay allah wuxuu yidhi oo ibliis ku yidhi maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya labadayda gacmood kaan ku abuuroo aadam ah inaad u sujuudda maxaa kuu diiday ayib haddaad tidhaahdo qudraa laga wadaa oo ibliisba soo qudro laguma abuuro haddii qudro laga wado soo ibliisba ma dhaheen oo allow haddaad isaga qudro ku abuurtay aniga maxaad igu abuurtay ya waa imaan lahay hadday masaladu qudro tahay ibliis laftiisa qudradiisaa lagu abuuree muxuu aadam khaas kala yahay oo bimuqtadaahu alla ku amrayaa inuu u sujuudo soo wax khaasa maaha labada gacmood wa ee qudro maaha qudro khalqigo dhan baa ku wada abuuranay waxaa kaloo diidaya bal yadaahu mabsuutatan iyo biyadaya waa laba soo ma waa taniyo waxay noqonaysaa marka waxaan ku abuuray labadayda qudro oo ilahay ma hal qudru leeya mise laba qudro waabaad gaaloobi haddaad tirahda ilahay laba qudru leh soo ma marka bal meel ka mar adiga limaa khalaqtu biyadaya ay haddaad tidhaahdo biqudratayya ilaahay laba qudra male laba hal qudru leeyahy tafsiir saxa ma noqonayso bal yadaahu mabsuutataan hageed ka mari bal qudrataahu mabsuutataani miyaad dhihi ma iskeenayso haddaad nicmo la aadana aayaddaad diidaysa soo ma sidaas daraaddeed in aayadda loo leexiyo nicmo iyo qudro iyo ta'wiil taxriifka noocaasa waa taxriifu ljahmiya asal qolada martay ee qaadatay ee masalada laga dhaxlay waa jahmiyada a'imadii sunnadu in badanoo ka mid gaalaysiiyeen jahmiyana waxaa ka qaatay firaqda kale muctazilaa ka qaadatay muctazilana ayaa ka qaatay waxaa ka qaatay ashaacirada iyo maaturidiyada iyo qolyahana dhaxlay masaladani marka sal bay leedahay salkay leedahay waa jahmiya waa masala jahmiya waa masala jahmiya saas daraaddeed in ashcariye la yidhaahdo nooc tajawusaa ku jira asalku waxa weeyaan waa taxriif jahmi ah taxriif jahmi ah waay aad bayna culimada sunnadu ula dagaalameen marka ilaahay sifadiisa in loo sugo oo aadan ka cararin oodan xasaasiyad ka dareemin xasaasiyad ka dareemin ilahay amarkii dadka caamada ah ee aan quluubtooda falsafo iyo shubahaad iyo waxba lagu furin xasaasiyad kama qabaan in la yidhahdo ilaahay weji buu leeyahay gacmuhu leeyahay muxuu ahay indhuu leeyahay xasaasiyad kama qabaan saasay u qaadanayaan xataa su-aal kama keenayaan waana sababta keentay saxaabadu inaysan su-aal ka keenin min albadiihiyaat bay ka mid ahay saxaabadu waxyaalaha nebiga weydiiyeen ka mid ma ahayn yas'aluunaka yas'aluunaka soo qur-aanku ma imaanin hal mad ma imaanin yas'aluunaka an listiwa ma imaanin soo ma yas'aluunaka can ilyadi ma imaanin an ilwajhi ma imaanin lianna fii yani isticmaali saxaaba iyo luqadii carabigaha iyo fahamkoodii masaa-ishu waa iska cadday wax cad bay caamada muslimiinta marka la yidhahdo ilaahay wejigiisa iyo gacantiisana way u caddahay sife ilaahay inay tahay garanayaan laakiin qolyahan falsafada iyo cilmulkalaamku wasakheeyey iyo dadka iyagu shubahaadka geliyeen markaba waa soo boodayaan markaba sifadaasi xasaasiyad iyo ilaaba hawshii hawl culus bay ku noqonaysaa ishkaaliyada keentayna waataan tilmaamayo allah iyo khalqigiisay marka hore isku shabahayaan markaasay imaanaysaa nafyigu waa midda uu leyahy shekhulislaam ibnu taymiya aleyh raxmat uu leeyahay kullu mucailin mushabbih kelimada ma taqaanaan kullu mucailin mushabbih ruux kastoo sifaadka ilaahay diiday ama koox kastoo sifada diiday intayna sifada inkirin oyna diidin waxaa uga hormaray inay tashbiih samayso oo ilaahay khalqigiisa isku shabbahdo markii qalbigeeda tashbiihi galay ayaa waxaa ka dhashay tashbiiha tactiil iyo sifadii inay nafiyiso laakiin tashbiihaba marka hore hadduusan ku gelinba oy arrintuba kuu kala saaran tahay tactiil meesha waa ka baxayaan saas daraaddeed waxaa la yidhaahdaa yani altactiilu bintu tashbiih ah, tactiilka waxaa dhalay tashbiiha dhalay tashbiiha gabadhuu dhalay waay saas daraaddeed laa tashbiih walaa tactiil walaa takyiif walaa taxriif hada wabillahi tawfiiq wsali allahuma w sllam ala nabiyina muxamed wala ali w